iyo badin mafi kale lawaa kol wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duurka wanaagsan dhegeystayaal meelkasta aad joogtaan axad weeyaan waana kowda bisha koowaad sannada labaatan saddex labaatan barnaamijka ciyaaraha duur dhegaystayaal waxaan idinkugu soo gudbin doonaa hadduu eebi idmo qodobo ay ka mid yihiin kooxda kubadda cagta arsenaal oo sanadkan la loodin laayahay sanadkan waxay u cadcad yihiin inay ku guulaysan karayaan horyaalka brimier liiga xalayna kooxda kubadda cagta brighton ayay afar gool iyo laba ay ku garaaceen maxaa ka saaciday waynu arki doonaa michael artete muxuu ka yidhi sidoo kale waxaynu eegi doonaa hadduu eebeydmo koox kubadda cagta manchesity taak ayaa loo dhigay everton ayaana hal gool iyo hal gool ku celisay macalin beeb waxa uu shaac ka qaaday inuu aad yaad uga xun yahay in guuldaro ama barbadhac uu markaa guroogaada uu gurigooda ku galo oo labadii kun ugu dambeysay kooxda kubadda cagta city gurigooda ma aysan ku badin mar waa laga badiyey marna barbadhac ayay galeen aynu arki doonaa ama aynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta manchester united guushii ay ka gaareen ciyaartii shalay wolfis ee halka goole ku garaaceen waxaynu sidoo kaleeto eegi doonaa kooxda kubadda cagta barcelona oo hal iyo hal la gashay kooxda kubadda cagta isbanyol oo hadda horyaalka laliigaha real madrid weliba barcelona waa isku dhibco weeyaan sidoo kale kulmada ee galabka ila caawla ciyaar ayaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta sporis ayaa la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta stanvilla shanta galabnimo toddobada fiidnimo qadar soddon daqiiqa ah kooxda kubadda cagta chelsea nottingham forest ayaa wada ciyaaraya b h caawa way ciyaari doontaa wararka suuqayaana ka marneen oo maanta ayuu si toosa ah u furmay suuqa kaliibsiga chelsea waxay doonaysaa in maalmaha soo aadan gebi ahaanba ay soo gabagabayso arrinka ciyaaryahaanka layidhaahdo azo fernandes sidoo kaleeto waxaynu arki doonaa ma eegi doonaa kooxda kubadda cagta liverpool muhiimad gaar ay siin doontaa ciyaaryahaanka layidhaahdo ambrabat oo waxay doonayaan in ciyaaryahaankaasi ay soo qaataan cabdirashiid ibraahim cali ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya saaxiibayaal cabdirasaaq barnaamijka oo farsameynaya kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duwarka yane waayahay eh, dhegeystayaal haddiinu ku bilaabnana kooxda kubadda cagta arsenal ayaa xilli ciyaareedkan laga yaaban yahay sanadkan arsenal waxay doonayaan in horyaalka premier leaga ay ku guuleystaan waxay doonayaan sanadkan in ay markaas soo afjaraan in ka badan siddeed toban sano oo bilaa horyaal la-aan aha koox kubadda cagta arsenal inay horyaal ku guuleysato waxaa ugu dambeysay labada iyo saddexdii iyo qaab ambiitin ah ay ku qaadeen sanadkanse toddoba dhibcood oo nadiif ah ayay ku hogaaminayaan kadib guushii muhiimka ahaa ay ka gaareen kooxda kubadda cagta brighton haddaba ciyaartii xalay ka dhacday gegada brighton ee ku ciyaarto waxa ahaa kulan aad iyo aad u xiiso badan kooxda kubadda cagta arsenal ayaana iskudayo cajiib ah sameysay qeybta hore ee ciyaarta ama halka daqiiqa ugu horeysaba kadibna gool ayay ku bedeshay oo gool cajiiba ah ayuu dhaliyay ninka layirahdo ciyaaryahanka layirahdo bukayo saka oo xilli ciyaareedkan u cadareynaya kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo the ganars bukayo ayaa bilaabay goolka koowaad sidoo kaleetana ciyaaryahaankaad ku khatarta badan ee kabtan odigad ayaa goolka labaad dhaliya kooxda kubadda cagta ee arsenal kabtan odigad ayaana waajibaadkiisii kabtannimada gudanaya markii la eego xilli ciyaareedkan waxa uu yahay xilli ciyaareedkiisii ugu fiicnaa taariikhda markii la eego oo uu markaa ciyaaryahaankan uu ugu cadareynaya kooxda kubadda cagta ee arsenal kadibna qeybta hore waxay ku dhammaatay laba gool iyo eber oo ay kooxda kubadda cagta arsenal labada gool ee ku laheyd kooxda kubadda cagta brighton and halfi albion kadib markii lasoo laabatay ciyaaryahanka layhahdo inketia ayaa dabcan goolkii saddexaad ka dhaliyay kooxda kubadda cagta brighton kadibna ciyaaryahaanka layidhaahdo ee metoma ayaa hal gool keenay kadibna martinelli ayaa afar gool iyo saddex ka dhigay afar gool iyo hal weeyaan kadibna ciyaaryahaanka layidhahdo ee eh, ferogson ayaa toddobaatan todoba daqiiqo laba iyo afar ka dhigay yacni marka afar gool ayay ku adkaatay kooxda kubadda cagta arsenaal toddoba dhibcood nadiif ah ayay hogaanka horyaalka bermeliga ay gacanta ku hayaan arsenaal sanadkan inay ku guuleystaan horyaalka bermeliga boqolkiiba toddobaatan boqolkiiba siddeetan aad iyo aad ayay u dhowdahay inkastoo keliya la ciyaaray lix iyo toban kulan laakiin arsenaal in lix iyo toban kulan oo ay ciyaareen afar iyo toban guul ay gaareen keliya hal kulan ay barbardhac galeen hal kulan laga badiyey afartan gool ay dhaliyeen kooxda koowaad ama kooxda labaad ee goolasha ugu badan dhalisay markii laga soo tago waa kooxda kubadda cagta arsenal tusaalahaanoo kale manchester city xilli ciyaareedkan horyaalka premier lix iyo toban kulan oo ciyaareen waxay dhaliyeen afartan gool kooxda labaadse waa kooxda kubadda cagta the ganers waxay dhaliyeen afartan gool horyaalka bremeliga ah marka eh, in afartan gool horyaalka premier bremeliga ah keliya afar iyo toban kulan aad ku dhaliso arsenal sanadkan run ahaantii waa koox aad aad u khatar badan waa koox ku guuleysan doonta ama waa koox ku guuleysan karaysa horyaalka bermeliga dadka aanan aaminsaneen in arsenal sanadkan aysan meel u soconin ha ogaadaan arsenal sanadkan waxay doonayaan qaab mucjisaha inay horyaalkan ku qaadaan qaab awoodle inay horyaalka ku qaadaan qaab wax walbo ay horyaalka ku qaadan kareen ku samayn kareen inkastoo horyaalka wax badan oo dhiban yahay laakiin waxyaaba badan ayaa cadeynaya in arsenal sanadkan ay aad u khatar badan yihiin tusaal oo kale arsenal in lix iyo toban kulan oo ciyaareen afar toban kulan ay badiyaan waxay nabaanan caadi ahaen oo inta ilaa hadda dadka <laughs> aad aad ay u yaaban yihin o waxay leyihin arsenal sanadkan waxa ay markaa muujinayaan in wax walba ay sameyn karayaan tusaalahaan oo kale horyaalka bermlig xil ciyaareedkan waxa ay garaaceen kooxda kubadda cagta breton kulankii xalay westham ayay garaaceen saddex gool iyo hal ku garaaceen waxaynu ognahay in wolfis oo kooxa aadka u dhibka badan ay hore u garaaceen chelsea iyo xilli ciyaareedkan garaaceen northern forest ayay garaaceen waxay garaaceen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo lidis united hal gool iyo ku garaaceen liverpool oo ahaa kooxaha ugu khatarta badan ama labada kooxood ee ugu khatarta badan shanta sana ugu dambeysay horyaalka premier league waa mancity liverpool weyaan liverpool ayaa saddex laba saddex gool iyo labo ku xilli ciyaareedkan sbolis oo ay eh, hal magaalo ka wada dhisan yihiin ayay markaa saddex iyo hal ku garaacday kadib brenford ay garaacday sidoo kale xilli ciyaareedkan keliya waxa garaacday kooxda kubadda cagta manchester united saddex gool hal ayaa lagu garaacay mooyaane stonville ayay garaaceen fulham ay laba iyo hal ku eh, saddex iyo eber waxay ku garaaceen kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo barmouth xilli ciyaareedkan afar iyo waxay ku garaaceen kooxda kubadda cagta leicester city crystal palace waa kulanka furitaanka weeyaan waxay garaaceen laba gool iyo eber ayay ku garaaceen kulanka furitaanka shanta agosto marka xil ciyaareedkan keliya waxaa dhibco ka qaatay kooxda kubadda cagta arsenal laba kooxood waa kooxda kubadda cagta manchester united iyo weliba kooxda kubadda cagta southampton oo hal gool iyo hal gool markaa wada galeen saddex iyo labaatankii oktoobar ee sanadkii hore marka the ganer sanadkan waxyaabo badan ayay sameyn karayaan tusaalahaan oo kale arsenal kulamo aad iyo aad u muhiimsan ayaa kusoo wajahaan tusaalahaan oo kale waxay la ciyaari doonaan eh, kulanka ugu horeeya kooxda kubadda cagta newcastle toddobaadkan gudihiisa waa saddexda january weeyaan kadib waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta sports shan iyo tobanka juun waa january kadibna manchester united waxa la ciyaari doon labaiy labaatanka january kadibna february waxa la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta everton brentford ayay la ciyaari doonaan ko iyo tobankii februaayo kadibna shan iyo tobanka februaayo ee bisha socda waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta manchester city kadibna aston villa kadib waa laster city weyaan marka arsenal waxyaabo badan ama calaamado badan ayaa jira sanadkan horyaalka ku guuleysan karayaan oo ay markaa dabcan ay muujiyaan arsenal horyaal inay ku guuleysato waxaa ugu dambeysay labada kun iyo saddexdii iyo weliba labada kun afartii xilligaasi qaab infestival ama qaab ambintina ay ku qaadeen haddaba xil ciyaareedkaasi lix iyo toban kulan oo ay horyaalka ciyaareen imise dhibcood ayay lahaayeen imise mar ayay markaa xil ciyaareedkaasi barbadhac galeen ama imise dhibcood ayay lumiyeen xil ciyaareedkii labada kun iyo afartii labada kun iyo saddexdii markaas lix iyo toban kulan oo ay ciyaareen kooxda kubadda cagta arsenal keliya waxay badeen xil ciyaareedkaasi koo iyo toban kulan shan kulan xil ciyaareedkaasi barbadhac galeen xil ciyaareedka soddon gool ay dhaliyeen kow iyo gool ayaa laga dheliyay xil ciyaareedkii ugu dambeeyay waa arsenal keliya waxay ciyaareen markaas lix toban kulan waxay lahaayeen soddon iyo sideed dhibcood keliya haddana meeqay leeyihiin afartan iyo saddex dhibcood ayay leeyihiin marka dhibco badan ayaa u dhexeeya soddon ilaa iyo afartan iyo saddex iskumid maa marka xil ciyaareedkaasi afartan dhibcood iyagoo lahaa ayay markaasi horyaalka guuleystay marka xil ciyaareedkan kiisii ama labada kun iyo markaan ayay ka diriinba markii la eego statistikiska markii la fiiriyo Eh, marka arsenal runahaantii xil ciyaareedkan aad u khatar badan yihiin suuq kalibsi ay ku jiraan waxayna doonayaan ciyaaryahanka layihahdo mudriki xalay social media waxaa lagu eh, faafinayay sawir uu isaga oo markaa daawanaya ciyaaryahanka layihahdo mudrigi kulanka ee arsenal iyo weliba brighton isagoo markaasi dabcan eh, yiri kooxda kooxdeedii iyo weliba macalinkeyga yacni waa laba ninka layihahdo roberto dezereb waa dezerbi weyaane waa brighton macalinkooda waa macalinka shakta tuniski ayuu ahaa marka eh, marka waxa uu shaaca ka qaaday weli in arsenal uu doondoonayo inuu ku biro ciyaaryahaankan inkastoo kooxda kubadda cagta shakhtar duniski ay shaaca ka qaaday in ciyaaryahaankan lagu heli karayo lacag dhan soddon soddon lixdan milyan ilaa toddobaatan milyan ilaa siddeetan milyan weeyaan inkastoo arsenal ay afartan milyan ay hore u sheegtay inay ku rabto laakiin arsenal weli sidaa ayay u khatar badan tahay haddaba bakaya saaka xil ciyaareedkan xil ciyaareedkiisii ugu fiicnaa markii la eego xil ciyaareedadii hore xilli ciyaareedkan labayo labaatan kulan uga ciyaaray kooxda kubadda cagta ee the ganars wuxuu u saftay wuxuu u dhaliyay wayaar todoba gool lix gool loo waacay xilli ciyaareedkan horyaalka bermeliga lixiy toban kulan uu ciyaaray horyaalka lix gool u dhaliyay lix gool laba u caawiyey kale la yihahdo inkatia waxa uu yahay ciyaaryahaan aad u khatar badan weli lama tabin ninka layihahdo gabriel jesus gabriel jesus sagaalkii kulan ilaa tobankii kun ugu dambeysay gool musadan laakiin wiilkan daadayar ee lagu magacaabay inkatiyeya ayaa markaa daban xilli ciyaareedkan waxa uu yahay xilli ciyaareedkiisii ku fiicnaa markii la eego xilli ciyaareedkan ee kulmada horyaalka bermeliga waxa uu haystaa laba gool labadii kun ugu dambeysay uu ciyaaray markii la eegana xilli ciyaareedkan shan gool ayuu haystaa hal goolna waa uu caawiyey odi ayaa isagana wacdaleynaya waana mid ka mid ah kabtanada ugu fiican xil ciyaareedka marka la eego horyaalka bermeliga ah. kabtan odi xil ciyaareedkan eh, markii uu ciyaaray shan iyo toban kulan horyaalka bermeliga ah shan kulan markuu ciyaaray toddoba gool ayuu dhaliyey shan goolna waa u caawiyey marka odigaadna xil ciyaareedkan waxa uu yahay xil ciyaareed aad aad u fiican xataa martineli ayaa xil ciyaareedkan aad aad u acdareynaya xil ciyaareedkan martineli lix kulan horyaalka bermeliga uu ciyaaray waxa uu markaa eh, dhaliyey toddoba gool waxaana uu caawiyey laba gool ee eh, markii la eego marka sida bukayo saka inkatia martineli odigad ayaa kuwa ugu qatarta badan xilli ciyaareedkan xataa ciyaaryahanka layirahdo gabriel jesus inkastoo markaa gabriel uu maqan yahay laakiin weli arsenal ma tabayaan ninka layirahdo gabriel jesus xalay waxaa dib usoo laatay oo la arkayay ninka layihahdo zinshenko oo mudoonkii ugu dambeeyeyba dhaawac ahaa marka waynu arki doonaa arsenal laakiin sanadkan arsenal waxay tahay kooxda aada u khatarta badan sanadkana way ku guuleysan karayaan boqolkiiba sideetan ilaa boqolkiiba sagaashan dadka arsenaal ka sheekeynaya dhahaya arsenaal weli kuma guuleysan karayaan haddaba sii ogaadaan arsenaal xilli ciyaareedkan wax walba way sameyn karayaan xilli ciyaareedkii hore iyagoo markaasi doonaya afarta sare uga horyaalka bermeliga ayay sporis ka xoogtay iyagoona io jabsanayay xilli ciyaareedkan horyaalka imaadeen kii kasii horeeyna waxaynu ognahay in yurub liigii xataa ay weysay oo dabcan kaalinta sideedaad ee ku dhammaysatay marka arsenal muddo kadib ayay hadda waxay tahay koox aada u khatar badan labada kun toddobiyo ayaa ugu dambeysay in james liga kasoo qayb galaan laakiin xil ciyaareedkan waa xil ciyaareedkii ugu horeeyay tan iyo labada kun saddexda labada kun wacdaradooda aad yaad u wataan manchester city ayaa taa kaloo dhigay kooxda kubadda cagta everton hal gool iyo hal gool ayay wada galeen eren halan weli wacdaradiisii waa uu wataa waa ninka ugu khatarta badan xil ciyaareedkan waryahaanada markii la eego horyaalka bermeliga waa halan ayaa hogaaminaya keliya shan iyo toban kulan xil ciyaareedkan uu ciyaaray horyaalka bremeliga waxa uu dhaliyay kow labaatan gool waxa uu caawiyay saddex gool xil ciyaareedkii labada kun labaiyo labaatankii kow iyo labaatankii soon iyo weliba ninka layihahda saalax ayaa saddex iyo labaatan gool ay ku qaadeen horyaalka bremeliga gooldhalintiisii laakiin xil ciyaareedkan ninka layihahda halan keliya shan iyo toban kulan uu ciyaaray waxa uu sii maraya kow iyo labaatan gool waxaa la saadaalinayaa haalan xil ciyaareedka inuu gaari karayo afartan iyo ilaa konton gool waxaa macquul ah in haalan xil ciyaareedkan uu soo bareejeen karayo rikoorkii hadda kahor uu sameeyey ee labada kun labaiyo xil ciyaareedkaasina konton gool horyaalka ee la liigaha uu dhaliyey ama goolleynta markaa ku qaaday xil ciyaareedkaasi marka manchester city inkastoo ay kuftay oo ay markaa barbadhac gashay laakiin manchester city xil ciyaareedkan waa kooxda markaasi hoomkeeda markii la fiiriyo labadii kun ugu dambeysay dhibco markaasi aad iyo aad u khatar badan ay luminaysay xilli ciyaareedka manchester gurigooda waxay ku ciyaareen sagaal kulan todoba mar ayay badiyeen hal guul ayaa markaasi dabcan laga gaaray hal barbadhac laakiin manchester city waxay hadda ay tahayba shantii kun ugu dambeysay laba kulan ayay luminayaan mid waa laga badiyay midna barbadhac ayay galeen waynu arki doonaa kulanka soo socdana waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta ee chelsea soddon iyo dhibcood ayay leedahay afartan iyo saddex dhibcood ayay leedahay kooxda kubadda cagta ee arsenal farqi waxaa u dhexeeya ilaa iyo toddoba dhibcood manchester city mar kale hadii ay kufto oo laga badiyo toban dhibcood ayay noqon doontaa marka eh, newcastle united iyadana way kuftay oo barbadhac ay la gashay kooxda kubadda cagta leaders united kulankaasi wuxuu ahaa kulan xiisad badan inkastoo goola la-aan ku dhammaaday newcastle waxay haysatay fursad oo ay kaalinta labaad ay kaga qaadan karaysa kooxda kubadda cagta ee manchester city maadaama kooxda kubadda cagta manchester city iyadana barbadhac gashay newcastle soddon afar dhibcood ay leedahay sidoo kale soddon iyo lix dhibcood waxaa leh kooxda kubadda cagta manchester city laakiin manchester united ayaa markaan soo dhawaatayba keliya kooxda kubadda cagta ee manchester united waxay hadday leeyihiin soddon laba dhibcood soddon iyo lix dhibcoodna waxaa leh kooxda kubadda cagta manchester city keliya afar dhibcood ayaa udhexeeya manchester city iyo weliba kooxda kubadda cagta manchester united midda kale waxaa ku darsataa manchester city kulanka soo socda waxay la ciyaari doonaan chelsia kadibna waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta manchester united marka manchester united iyo manchester city ayaa daawan doontaa kadibna kooxda kubadda cagta chelsea ama toddobaadkan chelsea waxaa daawan doonta kooxda kubadda cagta ee manchester city waa habeenka isniinta oo habeenka khamiista soo gelaysa waa habeenka markaa jumcada soo gelaysa weyaan oo khamiistii baxaysa marka manchester united guusha ay gaareen waxay ka dhigan tahay in kooxda kubadda cagta manchester united ay markaa dabcan hadda ay ku jiraan kaalmaha afaraad ama kaalinta afaraad ee horaalka brmeleaga manchester rash ayaana goolka guusha gaarsiiyey ee kooxda kubadda cagta manchester united xilli ciyaareedkan ninka ugu khatarta badan kooxda kubadda cagta manchester united waa ciyaaryahaanka la yihahdo rash weeyaan oo labaiy kulan xilli ciyaareedkan uu ciyaaray kooiyo toban gool ayuu sii marayaa afar goolna waa uu caawiyay markii la eego lixiyo toban kulan xilciyaareedkana horyaalka brmeleague oo ciyaaray lix gool ayuu dhaliyey waxa uuna caawiyay saddex gool manchester unitedna marka markan way soo tagtaagsanaysaa oo waxay ku jirtaa kaalinta afaraad kaalinta saddexaad iyo kaalinta labaadna ka ay ku hayaanba marka haddii arsenal horyaalka ay la tagto weli kooxda kubadda cagta manchester city waxay ka mid noqon doontaa naadiyada sanadkan boosaska afarta sare difaacan doona sababtay tahay manchester city waxay leedahay soddon lix dhibcood newcastle waxay leedahay soddon afar dhibcood manchester united waxay leedahay soddon dhibcood sports waxay leedahay soddon dhibcood liverpool siddeed labaatan dhibcood chelsea ayaa uga hooseysa afar dhibcood inkastoo chelsea laba kulan uu baaqi u yahay waanu arki doonaa haddii labadaas kulan ay badin doonto marka arsenal xil ciyaareedkan waxa weeyaan xilli ciyaareedkoodii waxayna doonayaan suuqa kaliibsiga in marka ciyaartooy kale ay kasoo qaataan si markaa weerarkooda ama iskuwaadkooda ay u xoojistaan dhanka kale kooxda kubadda cagti barcelona iyo weliba kooxda kubadda cagti sbayol ayaa hal gool iyo hal gool markaa wada galay alonso ayaa goolkoowaad bilaabay todoba ciyaarta markay maraysay kadibna ninka layihahdo jeloso eh, oo ciyaar kooxda kubadda cagti sbanyol ayaa gool iyo gool ka dhigay eh, waxyaabaha aadka loo hadalhayay ee eh, kulankan markaa dabcan aadka looga hadalhay waxaa ka mid ah in kooxda kubadda cagta barcelona ay dhaaf weysayba gebi ahaanba ciyaartooyda kooxda kubadda cagta sbanyol sidoo kaleeto eh, dabcan waxaa aad iyo aad loo hadalhayay rifriga kooxda eh, ama rifrigii sbanyoli weli barcelona kulankii leelinayay waxaana markaasi dabcan uu bixiyey in ka badan dhowr iyo toban eh, kaarar oo markaa dabcan oo ciyaartooyda markaa siiyey tusaale ahaan oo kaleeto markii laisku daro kaararka uu bixiyey waxa uu ahaa kaarar min toddobo ilaa toddoba afariyo toban kaar ayuu bixiyey waxa uu bixiyey rid kaar ayuu bixiyey waa ninka markaa dhexdhexaadiyi ka ahaa kulankii sbanyol iyo weliba kooxda kubadda cagta barcelona barcelona kulanka soo socda atletic madrid ayay la ciyaari doontaa hadda horyaalka liigaha barcelona soddon iyo sideed dhibcood leh iyo kooxda kubadda cagta maringeyska real madrid oo soddon iyo sideed dhibcood leh ayaa markaa dabcan ah hogaamiyaasha labada kooxoodba barcelona waxay doonayaan tan iyo labada kun sagaal tobankii inay markaa horyaalka eh, laliigaha ay ku guuleystaan real madridna waxay doonayaan in horyaalka ay difaacdaan oo waxay doonayaan afartii sana ugu dambeysay saddex ka mid ah inay qaadaan oo labadii sana ugu dambeysay iyaga ayaa qaaday markii la eego mar atletic madrid real madrid xil ciyaareedkii hore kii kasii horeeyana oo atletic madrid ay qaadeen ka hor real madrid ayaa qaaday marka barcelona saddexdii sana ugu dambeysay real madrid ayaa laba qaaday halna waxaa qaaday ee kooxda kubadda cagta ee liidka madrid marka saddexdii sano ugu dambeysay horyaal ma aysan ku guuleysan kooxda kubadda cagta ee barcelona Ah, ah. ah ça change Est-ce que ça marche? waayahay markan haddii aanu eegnana ee eh, kulmada caawa jira iyo kulmada ah eh, ee maanta la ciyaarayo maadaama sanadka uu cusub yahay waxaa maanta si toos ah u furmay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda iyada oona kooxda kubadda cagta chelsea ay dooneyso saacadaha soo socda in ay soo gabagabeyso arinka enzo fernandes haddaynu eegno ciyaaraha jira horyaalka bermeliga shanta galabnimo kooxda kubadda cagta spors waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta eston villa spors waxay ku ciyaari karayaan shaxdan golaha ee hogo loris waxaa markaas sidoo kaleeto labada garab lingled iyo weliba romero deya iyo weliba ninka layihahdo madohat ninka layihahdo bresige iyo ninka layihahdo son ikine iyo dejankalafeski waxaa ka maqnaan karaya kooxda kubadda cagta spors ninka layihahdo richardson qodhiis maqnaan karaya halka kooxda kubada cagta ee astonvilla uu usoo laabanayo golhayooda koowaad ninka layihahdo emiliano martinez laakiin waxay weyn doonaan ninka layihahdo diego carlos iyo weliba ciyaaryahanka layihahdo ramsey macalinka kooxda kubada cagta stonvilla onai imri ayaa doonaya in kulankan muhiimad gaara ah uu siiyo oo uu badiyo waxaa markaasi dabcan kulanka ah lagu soo bilaabi karaya martinez halka difaaca menges iyo weliba ninka layihahdo conse cash digne ninka layihahdo douglas lus camara ninka layihahdo magnin bailey watkins iyo weliba ninka bundia ah ayaa safka koowaad lagu soo bilaabi karayaa kulankii ugu dambeeyey kooxda kubadda cagta stafila iyo kooxda kubadda cagta sbolis waxa uu ahaa kulankii xil ciyaareedka hore dhexmaray sagaalkii abriil afar gool iyo eber ayaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta stanvilla iyagoo markaasi gurigooda jooga laakiin caawa waxaa lagu ciyaari doonaa galabka weyaan garoonka ee lagu magacaabo tottenham hosba stadium sidoo kale caawa todobada fiidnimo qadar soddon daqiiqa ah kooxda kubadda cagta chelsea waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta natan forest kulan xiiso badan newtham forest iyo weliba kooxda kubadda cagta chelsea kulankii ugu dambeeyey waxay ku kulmeen f a cup shantii juun waa shan january weeyaan xilli ciyaareedkii hore newtham ayaa laba gooli eber lagu garaacay oo chelsea ay garaacday kulan dabcan isugu yimaadaan oo caalami ah markii laga soo tago kulmada kale fekaabka kooxda kubada cagta ee netterham forest iyo weliba kooxda kubada cagta chelsea muddo ayaa isugu dambeysay su kale kulankii ugu dambeeyay oo horyaalka bermeliga ay isku arkaan manchester anirada chelsea kooxda kubadda cagta forest wuxuu ahaa labaatankii februaayo kun sagaal boqol oo xil ciyaareedkaasi kooxda kubadda cagta chelsea saddex gool iyo hal ku garaacday markii aynu eegno eh, kooxda kubadda cagta jelsia weli waxaa ka maqnaan karaya xidigo waaweyn sida ninki layirahdo ri james oslefofan ayaa ka maqnaanaya progina waa maqnaan doonaa benjilwanna shakiya la gelinaya xataa lafjek ayaa maqnaan karaya kooxda kubadda cagta blues waxay ku ciyaari karayaan shaxdan keeba golhayaa koowaada colibal iyo tiaga ayaa wada ciyaaraya captain asbi iyo waliba kokorela ninka la yiraahdo gorgino dani zakaria iyo mont ayaa dhexda ciyaaraya halka starlin hafarts iyo weliba ciyaaryahanka ee eh, lagu magacaabo bolsig ay markaa weerarka ciyaari karayaan dhan kaletana kooxda kubadda cagta nottingham forest waxaa ka maqnaan karaya ciyaaryahanka layihahdo coyote xataa lingard ayaa shaki la gelinayaa oo kulankan waxaa leeyahay ma ciyaari doono oo shaki ayaa la gelinayaa maadaama dhaawacu yahay kooxda kubadda cagta chelsea xil ciyaareedkan waxay doonayaan in markaa kaalmaha saddexaad ila labaad mise afaraad xataa ay galaan oo yacni tobabaraha kooxda kubadda cagta chelsea wuxuu lehay sanadkan haddii xataa kaalinta afraad aynu galno run ahaantii xilli ciyaareedkan wayna guuleysanay chelsea shantii kulan horyaalka bermeliga ay ciyaarayeen waxa ay badiyeen keliya hal kulan saddex ka mid ah ayaana la garaacay halna barbadhac ay galeen shan iyo toban kulan oo ciyaareen chelsea keliya waxay badisay toddoba kulan saddex barbadhac iyo weliba shan guuldaro xilli ciyaareedkii hore chelsea gebi ahaanba horyaalka bermelig waxaa la garaacay lix jeer xilli ciyaareedkana durba waxaa la sii garaacayaaba shan jeer caawa hadii la garaacana xil ciyaareedka hor inta la garaacaya la garaacaya xil ciyaareedkan waxaynu ognahay in wax badan uu dhimiyan keli waxaa la ciyaaray lix kulan horyaalka brimer leaga ah marka jelsia xaalad daran ayaa haysata nu arki doonaa hadii ay badin karayaan kulanka laakiin waxaa la saadaalinaya in jelse saddex iyo hal badin karayso kooxda kubadda cagta netan forest laakiin waxaa lagu ciyaaraya garoonka ee ugu magacaabo the city garoon ee ku ciyaarta kooxda kubadda cagta netehan forest Show Key. markan haddiinu egnana waxaa si rasmi ah u furmay suuqa january iyada oo durbaha ee suuqa ciyaartooyda ee qaarkood iminkanba ay ku biireen kooxo kale oo ay markaa doonayeen haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa ilaa iyo hadda ciyaartooyda sida rasmiga ah ay ugu biirtay kooxaha ay doondoonayeen ronaldo ayaan ugu horeeya ronaldo waxaa lagu soo dhaweeyey al naser oo dabcan kooxda ayaana toos u qaadatay isagoo markaa toddobaadka soo socdana uu u ciyaari doono kulankiisii ugu horeeyay cristiano ronaldo ayaa heshiis u saxiixay kooxda ka dhisan sacuudi arabiya ee lagu magacaabo alnasaar sida iminkanba ee wararka ay sheegayaan waxaana lasoo bandhigi doonaa dhowaan tallaabadan ayaana soo afjaraysa xirfadiisii heerka sare ee kusoo ciyaaray qaaradda yurub kadib markii ronaldo uu qalinka ku dugay heshiiskii ugu biiri karayo ama ugu biirayba kooxda ka dhisan magaalada riyaade marka eh, waxaa laleeyahay ronaldo waxa uu markaasi dabaan waayadan ama labada sano soo socotay ilaa saddex sano ku qaadan doona sacuudi arabiya liverpoolna waxay markaasi dabcan ay dooneysaa in haween damba ay ciyaarsiiso ciyaaryahanka layirahdo godi gagbo godi gagbo ayaa waxaa eh, iminkanbu ka tirsan yahay koox kubadda cagta liverpool liverpool ayaana dhammaystirtay saxiixi ee eh, xidigan ee weerarka ugu ciyaari jiray kooxda ee lagu magacaabo b s v indoven weyaan oo uu markaa dabcan goodhigogba hadda ka tirsan koox kubadda cagta liverpool liverpool ayaa saacado gudaheeda ku dhamaystirtay saxiixaha ninka layihahdo goni gegbo kaasi oo uu markaa dabcan ay eh, ku soo qaadatay suuqa january gegbo ayaana qalinka ku duugay heshiis waqti fog waxaana uu dabcan doonayaa in kulanka soo socda uu habeen dambe ciyaaro ciyaaryahanka layihahdo datro fafana waa ciyaaryaha ka tirsan kooxda kubadda cagta chelsea waxay digaal la dhammaystiray weyaan kooxda chelsea ayaa dhammaystirtay saxiixa digaal ugu magacaabo david trofofana kaasi oo ay kala soo wareegeen kooxda kubadda cagta mold fofana ayaa noqday saxiixii ugu horeeyey ee kooxda kubadda cagta chelsea sida rasmi ah ay u dhammaystirtay bishan iminkan balbilaabatay maanta kooda ah xidigan da-da yar ayaana dabcan ku baasay tijaabada caafimaadka waxaana uu macquule tahay kulanka soo socda ee khamiista ay kooxda kubadda cagta manchester city iyo chelsea wad ciyaari doonaan in ciyaaryahaankan iskuwaadka uu qayb ka noqdo sidoo kaleeto waxaa ka mid ah ciyaartooda la dhammaystiray heshiiska ciyaaryahaanka layihahdo endrig waxa uu ku biiray kooxda kubadda cagta real madrid inkastoo hadda kooxdiisii uu joogo kooxda marengeyska ayaa noqotay kooxdii ugu horeysay ee sameysay saxiixii cusub ee ka hor furitaanka suuqa january ee labada toddobaadba ama toddobaadyo kahor markaa heshiiskan ay dhamaystirtay marengeeska ayaa ku dhawaaqday saxiixa xidigan weerarka kaga ciyaara kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo ee balmeres iyo dhyaankan inrig ayaana imaan doona labada kun afar labaatanka real madrid ayaana xidigan ee lagu magacaabo indirig ka seexday heshiis waqti fog oo sideed sano ah islamarkaasina uu kooxda sii joogi doona ilaayo labada kun iyo soddonka dhanka kaleetana ciyaartooy muhiim ah ayaa dabcan xil ciyaareedkan lakala qaadan doona ama suuqan january kooxda kubadda cagta chelseana ujeedadagoon waxay ahaan doontaa in ciyaaryahanka la yihahdo eh, gegbo aan ah, ihahda ciyaaryahanka la eh, dabcan enzo fernandes marka ay soo qaataan haddaba eh, koox kubadda cagta arsenalna weli waxay daba ordeysaa ciyaaryahanka la mokaylo mudrik waa ciyaaryahaan aad aad u khatar badan waa ciyaaryahaan daayar ah waxaana markaas dabcan ciyaaryahankan uu doonaya inuu asaga xataa ku biiro kooxda kubadda cagta ee arsenal michael arteta ayaana doonaya weerarkiisii inuu ku xoojiyo arsenal ayaana dalab cusub ka gudbisay xidiga garabka ugu ciyaara kooxda kubadda cagta aktaqda duniska ninka yihahdo makhayla mudrig sida iminkan wararka sheegayaan xidigan reer ukrein ayaa mar kale baraha bulshada ku muujiyey in uu daawanayay kulankii arsenal ay markaa ay ku garaacayeen kooxda kubadda cagta brighton the ganres ayaa dalab lixdan milyan ee ka gudbisay saxiixa ah mudrigkaasi u udhigna ama udhigmaaba lacagtaasi afartan shan laakiin kooxda kubadda cagta ee shakhtar duniska ee shaac ka qaaday inay markaa diiday laakiin shakhtar ayaa isla markiiba diiday dalabka ganars iyadoo ay sheegtay in ay bixin doonto lacag kale waa haddii ay doonayaan ciyaaryahaankan shakhtar duniski ayaa xidigan waxay ku doonayaan siddeetan shan milyan iyo sagaashan milyan sida iminka wararkan ay sheegayaan kooxda reer england ee arsenal ayaana diyaarinaysaa dalab cusub oo ay toddobaadkanba kusoo gabagabeyn doonto oo ay gebiyahaanba ku qaadan kareyso ciyaaryahaanka la yidhaahdo inrige marka suuqa january kooxo badan ayaa doondoonaya inay markaasi ciyaarto ay soo qaataan waynu arki doonaa kooxda kubadda cagta ee manchester unitedna waxay door muhiima eh, saari doontaa ciyaaryahaano markaa weerarka uga ciyaara waynu arki doono ama waynu arki doonaa dhan kalena haddaynu eegno judi bilgaham aabihiisa ayaa doonaya in ciyaaryahaanka qadka dhexe england iyo weliba brushio dodmod inuu ku biiro kooxda kubadda cagta liverpool iyadoona kooxda kubadda cagta real madrid laakiin ay doonayso ninkan in ay lacag fara badan ay kusoo qaataan dhanka tan haddiinu eegnana chelsea waxaa leeyahay hal tallaabo ay u jirtaa saxiix ah kow jirka ee banfica ee qadka dhexe ugu ciyaara xulka ee argentina xil ciyaareedkana u cadareeyay ninka yidhaahdo enzo fernandes dhanka leetana jow falakis waxaa leeyahay koox kubadda cagta manchester united ayuu ku beeri doonaa hadii manchester ay waayaan ninka layihahdo jow waxay qaadan karayaan ninka layihahdo alfaro morata dhanka leetana haddiinu eegnana koox kubadda cagta chelsea ayaa isku dayeysa saxiixa daafaca reer faransa ninka layidhaahdo ee bedishel inay markaas soo gabagabayso laakiin tababaraha kooxda kubadda cagta monaco ayaa ka digay in ayna ahayn kooxda keliya ee isku dayeysa xil ciyaareedka inay qaadan kareyso wiilkan daadayar ee lagu magacaabo ee bedishel dhan kaletana haddiinu eegno kooxda kubadda cagta sports waxay markaasi dooneysaa in markaa ay soo qaataan ciyaaryahaanka u ciyaara kooxda kubadda cagta lisbon ninka layihahdo marcos edwards oo aadaeed u daayaar marka wiilkan ayaa marka horeba ka tirsanaa kooxda kubadda cagta spors waxayna doonayaan inay soo ceshtaan dhan kaletana haddiinu eegnana ee golxayaha morocco ninka layihahdo yasin bono oo ko iyo soddon sano jir ah ayaa laga yaabaa inuu tago kooxda kubadda cagta manchester united iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta byr munich waa macquul weeyaan dhan haddii haddiinu egnana weeryahaanka barushi mujingalaad baaq weliba faransa ninka layihahdo marco thuram oo shan labaatan sana jir ah ayaa doorbiday ama ka doorbido inuu koox kubadda cagta manchester united uu ku biiro inuu ku biiri lahaa koox kubadda cagta newcastle ama astonvilla dhan kaleetana kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo everton ayaa waxa ay markaasi ay doonayaan inay markaasi dabcan ay siiyaan ninka ciyaaraha ee cabdulaahi dicoore kooxda kubadda cagta yuventus ciyaaryahaanka qadka dhexe manchester united waa wiil daayar weyaan waxaa lagu magacaabaa eh, hannibal waxa uu jiraa daada da toban sano waxaana ku dhow yahay inuu ama ahaan ugu biiro kooxda kubadda cagta beriham city marka kooxda kubadda cagta manchester lakiin ujeedada ugu weyn waxay noqon doontaa in waryahaan ay soo qaataan système, Red One, Shaoki. ayaa dhegeystayaal markaan ugu dambeyntiin haddii aynu eegnana kooxda kubadda cagta ee arsenal macalinkooda ayaa waxa uu ka hadlay in marka arsenal iminkaba hogaanka horyaalka bermeliga ay weli gacanta ku haysto tobabaraha kooxda arsenal michael arteta ayaa ka hadlay in kooxdiisi ay hogaanka bermeliga toddobaadkan baa dhibco muhiim ay qaadatay kadib barbardhacii ay galeen kooxaha sida manchester city iyo newcastle united iyadoona arsenal afar goli laba ay ku garhaceen kooxda kubadda cagta brighton the ayaa hogaanka toban dhibcood ee ku qaban karta haddii newcastle isbuuca soo socda ay guulka gaaraan sidoo kalena ay rajeeyaan kooxda kubadda cagta chelsea in manchester city ay ka adkaato laakiin michael arteta oo kulankaasi kadib hadlay ayaa sheegay in wax badini ay haareen ama ay harsan yihiin islamarkaasina isagu ku farxi doono marka uu arko ciyaartooydiisii oo inta badan markaa sanadkan u cadareynaya wuxuu leeyahay weli waa silsilad dheer oo ay tahay inaannu soconno farxaddaydu waxay imaanaysaa marka qolka labiska tago ee marka ay ciyaartooyda ka wada hadlayaan wixii ay ahayd in maanta ay si fiican u qabtaan ayuu yidhi michael arteta yacni wuxuu ku faraxsan yahay in wiilashiisii xilciyaareedkan aad aad u khatar badan yihiin xilciyaareedkan arsenal ujeedada u weyn waxay tahay in markaasi dabcan horyaalka ku guuleysato haddii ay ku guuleysan weysana kaalinta labaad ama kaalinta saddexaad ee markaa xilciyaareedkan ay galaan waayahay dhegeystayaal guud ahaana barnaamijka ciyaaraha doorkeena intan ayaa kusoo gabagabeyna barnamijka barnamijka si xigaana ola kulanta